allahu calayhi wasalam qofkaa subaxdii ku quraacda toddoba xabbo oo timir ah oo nuuca laydhaha cajwada ah cajwadu waa nuuc gaar ah weliba imaam nawowi sida uu ka soo raray xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi cajwada madiine weeye timirta laga hadlaa waa timirta cajwada oo madiine weliba ka baxday mid kale maaha middaas qofku subaxdii isagoon wax kale dhadhamin hadduu toddoba xabo cuno subaxaas sun iyo sixir midna ma dhibi karo labadaas midna ma taaban karo ah, subaxaas laba dhina de kadib iyo ka hor midna lagama hadlayo laakiin isagoon waxba afka saarin oo afkiisii qaba subaxdii hadduu toddoba mid oo cajwada madiine ah cajwada madiine ka baxda ah waa timir gaara ah oo nuuc gaara ah oo madowga u dhow gaduud yar waa ku jiraa qaar ka mid ah laakiin dhanka madowgay u badan tahay waa nuuc gaaroo layska yaqaano madiine ka baxa oo aan timirta kaleeto ku nuuc ahayn oo la yaqaan madiinatu rasuulilah magaaladii rasuulkay ka baxdaa timirtaas toddoba xabo qofku hadduu ka cuno subaxdaas isagoo canduftiisii ku cunayoo macnaha aan markaas ka hor wax cunin sun iyo sixir midnama dhibo man tasabaxa qofka ku quraxda kulla yawmin maalin kasta bisabci tamaraatin toddoba mir oo timir ah cajwatin oo cajwa ah timirtu u bayaanin lam yadurahu qofkaas ma dhibo fii daalika alyowmi maalinka uu ku quraacday sumun sun walaa sixrun sixirna tirada marka gaarka oo toddobada ahana la rabaa xikmadda ku jirta rabbiyaa yaqaana sida salaada hadda maqrib oon tukanay saddex ragcay aheed cishuuna waa afar ragco ilaahay baa sidaas ka kala dhigay xikmadda ku jirta rabbiyaa yaqaan oo midna saddex ka dhigay midna afar ka dhigay waa noocaas timirtaanna toddobo sababta looga dhigay ilaahay baa yaqaan toddoba toddobaduna sideeda macnaa badanoo la yaab lahay leeda toddobadu sideeda aad u badanta cilalyaalku waa toddobo dhogolyaalku dawaafku waa toddobo sacyigu waa toddobo ramyuljamaraad waa toddobo adkaabta lagu akriyo qofka jiran asal allah alcaiima rab alcarshi alcaiima an yashfiyaka waa toddobo toddobadu wax la yaab lahay wadataa oo aad u badan meelo badan inayna ku soo aroortaa marka cadadkii iyo nidaamkii waynu aad u ilaaliyo qofka lam yadura ma dhiban fi dalika yowmi sumun walaa sixrun rawa الbخaariي can iبni cabaasin radي الlahu canهuma ana nebiya nabiga salى الlahu عalيه wasalama qaala wuxuu yidhi idaa akala markuu cunaa axadukum qof inin ka mida طacaaman cunto falaa yamsax yuusan tirin oo masixin yadow gacantiisa xataa yalcaqahaa ilaa isagu uu leefto ow yulciqahaa ama uu qof kale leefsiiyo qofka markuu cuntada gacanta ku cuno cuntada barakaa ku jirta sida nabigu sheegay salى الlahu عalيه wasalam barakadaas qaybtii aada cuntay inay ku jirtay qaybta weelka ku dhegdhegan inay ku jirto qaybta gacanta ku dhegan inay ku jirto mid ay ku dhegan tahay lama yaqaan meel ay ku jirto lama garanayo ilaahay baa garanaya waxaa la rabaa si aad barakadaas aadan u seegin inaad dhammaan cunto oo wixii weelka ku dhegana weelka ka murugsato gacantana aadan mayrin aadan istiraafsana marin adoon leefan dhulka nabiga sal اlahu alيه wasalam mir cuntaa hadduu uga dhaco inta soo qabto qofku oo ka suuliya haddii xataa wasaqo ku dhegtay ha cunbuy mana ahan nimcada alle haba yaraatee qofku inuu dayaco nimcada alle haba yaraatee qofka muslimka maaha inuu dayaco ilaahaa baxshay waa nimco alle waana la isweydiinay marka qof dhan oo muslima meel wax ku cunay waxay cuntadu iska daasantah dhulka waa arrin nasiib daraa qof muslima sifadiisa maahan maxaa la rabaa qofku sunadu siday tahay inuu raaco oo isagu hal midho cuntaa ma keensan karee nimcada alle uu ku shukriyo oo uu weyneeyo oo sida sharcigu yahay uu u raaco idaa akala markuu cunayo axadukum qof idin ka mida acaaman cunto marka uu cuno falaa yamsax idaa akala marka uu cuno axadukum qof idin ka mida acaaman cunto falaa yamsax yuu masixin oo gacantii yuusan tirtirin falaa yamsax inuusan tirin yadow gacantiisa xataa yalcaqa ilaa uu leefto oo yulciqaha ama uu qof leegsiiyo isaguna waa leefshan karaa qof aan asagu dhibsayn carruur ku dhalay ha ahaado zawjaanki isqabeen ha ahaadeen qof aan dhibsaynna waa dhihi kara leefo wax dhiba maleh marka xadiidkaas wuxuu ihi xaafid ibnu xajar wuxuu radis ku yahay dad xoogaa kahaday oo dhibsaday in faraha la leefto o yidhi arrintaasa laga fiican yahy laakiin marka cuntadu dhammaato wey wuxuu idhi laakiin cuntadii oo dhammaan qofku markuu cunayo hadduu hadda leefanayo sax maa taas waa istiqdaa cuntada haddii lagula leeyahay kumaba sii jirto waa qalad haddii cuntadii lagula leeyahay ama cunto ay kaa soo hari doonto waaba qalad weynba marka cuntada intaad cunayda gacanta lama leefto laakiin markaad dhammaydo mana mayri kartid istiraashana ma mari kartid ilaa marka hore aada leefto waa amar cad oo nabiga xaggiisa ka yimid salى الlahu عalيه wasalam maxaa yeele nabigu waa nahyiyey inuu qofku gacanta masaxo wاlnahyu yaqtadii amra didi didkiisa in lays amray ayuu keenaya annahyu can shay amrun bididi waxaa kaloo xadiiska uu kutusaya nicamka alle inaan la dayicin oo la xifdiyo can abi haclabata alkhushaniyi radi allahu canhu qaal qultu waxaan yaa nabiyllahi nabiga ilaahayow sal اlahu calayه wasalam inaa anagu biardin dhul biardi qowmin dad dhulkoodan ku suganahay ahli kitaabin ahlu kitaab ah shaam xaggeedu ku sugnaa ahlu kitaabka deganuna waxay ahaayeen masiixiyiinta ama kirishtaanka halkaasuu ku sugnaa markaasuu nabiga u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow annagu waxaan degannahay dad ahlu kitaaba dhul ay degan yihiin masiixiyiin ama kirishtaan ay inaa anagu biardi qowmin dad dhulkoodan ku sugannahay qoomkaasoo ahli kitaabin ah afanaakulu wax ma ku cuni karnaa fii aaniyatin weelashooda ay wax ku cuneen weelasha ay ayagu wax ku cunaan gaaladu weelashaas wax ma ku cuni karnaa su-aashaasuu nabigu weydiiyey su-aalo dhowru weydiiyey marka dhowr su-aalood hal mar in la weydii karaaba xadiiskan laga qaata wuxuu kaloo weydiiyey wuxuu yidhi wa wa biardi saydin dhul ugaareedan ku nool dhul oo ugaar leh oo ugaar ay ku nooshahay dhulkaasaan deganna asiitu waan ugaarsadaa biqowsi qaansadayda waan ku ugaarsadaa waa ku ridaa ugaarta wa bikalbii eygaygana waa ku ugaarsadaa alladii eyga laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn ey aan mucallam ahayn wax la barin waa ku ugaarsadaa wa bikalbi eygaygana waa ku ugaarsadaa eyga almucallami wax la baray labadaba waa ku ugaarsadaa eyga mucallam waxa weeye waa in la baro qaabku ugaarta u qaba lahaa waxaana lagu yaqaan inuu mucallam yahay saddex shay markii laga helo ugaarta qabo marka la yidhaha dhaqaaq oo inuu dhaqaaqaa dii la yidhaha qabo oo usan dhaqaaqin mucallam ma aha weli wax lama barin weli wax lama barin haddii la yidhaha dhaqaaq oo qabo oo usan dhaqaaqin labo joogso markii la yidhaha waa inuu joogsadaa joogso haddii la yidhah waa inuu joogsadaa hadduusan joogsan oo isagu sii ordo waxba lama barin waxba lama barin tan kaleeto oo lagu yaqaanaa waxay tahay marka uu qabto ugaarka waa inuusan cunin hadduu ugaarka markuu qabto wax ka cuno cad ka cuno adiga kuma qaban mucallamna maaha waa isagaa bahal iska qaraabanaya wey saddexdaa sifo waa in laga helo qabo marka la yidhaha waa inuu ordaa joog haddii la yidhaha waa inuu soo joogaa markuu qabtana waa inuusan qarin arrintaasna hal mar inuu sidaas lagu arkay kuma filna laba marna kuma filnee saddex mar waa in sidaas lagu arkaa saddex mar ama ka badan waa in arrintaas lagu arkay oo aan iskhilaafin socod joog qabo markuu qabtay cunima maraa la arka haddana mar kale haddana mar kale saddex goor marka la tijaabiyo uusan iskhilaafay markaasaa waxaa la dhihi karaa haadaa mucallam ka waxbaa la baray waxna wabaa waa baray markaasaa la dhihi karaa eyga aan mucalamkahay marka waa midka aan sifaadaas laga helin qabo haddaad tiraa marmarus diida joog haddaad tira isagoo sii odaayo ma joogayo ama markuu qabto wax ka cuna marka wuxuu yidhi fallaartana waa ku ugaarsadaa ey aan wax la barin waa ku ugaarsadaa mid wax la baray waa ku ugaarsadaa famaa yasluxu lii maxaa iisuu bara maxaa ii bannaan maxaan ii bannaanayn qaala nabigu wuxuu yidhi ama maa kii dakerta aad sheegtay oo min aaniyati ahlilkitaab ahlu kitaabka weelashooda ah fa in wajadtum haddaad heshaana kayrahaa weelashaas kayrkood falaa ta'kuluu fiiha waxa ku cuninina weelal oo gaalo masiixiyiin ama kirishtaan ama gaal kale wax ku cunay adoo heli kara weel uusan waxba ku cunin waxba ha ku cunin fain wajadtum haddaad heshaan kayraha weelal iyada kayrkeeda falaa taakuluu wax ku xilna fiiha weelasha wain lam tajiduu haddaanan weelal kala helin faqsiluuhaa mayra wa kuluu fiihaa ku cunana marka weelasha oo gaaladu wax ku cuneen marka koowaad labaa loo kala qaadaa weelal la arkay iyagoo xaaraan ku cunaya oo najaas ku cunaya oo maalan waaa iyagoo qamre ku cabaya ama iyagoo doofaar ku cunaya waaba lagu yaqaan ama najaas kale weelal la og yahay inay nijaas u isticmaaleen weelashaas ma banaana ayadoon la mayrin in wax lagu cuno waa waajib in la mayro haddii weel kale la waayo haddii weel kale la helaayana haddii la mayro wax lagu cuno waa karaahiyo xataa ee waxaa feecan in layska badaayo haddii weel kale la helaayo ayadoo horta la mayrin waa xaaraan oo wax laguma cuni karo haddii weelkana helayo haddii xataa la mayro in wax lagu cunaa waa markaas xaran maa laakin waa karaahiye sababto afiiri idanku wuxuu ku xihan yahay in weel kale la waayo ah. in weel kale la waayo taasu waa weelashii la arkay ayadoo wax najaasku cunaya waana weliba xadiidka sababkiisay ku jirto abu daawuud wuxuu wariyey xadiidkan siyaado ka mida oo ah wahum yatbakuuna fii quduurihim اkhinziira wayashrabuuna fii aaniyatihim اlkhamra waxaa abu daawuud uu dheeraada wariyey wahum yaطbakuuna fii quduurihim waxay ku kariyaan digsiyadooda alkhinziira doofaar wayashrabuuna fii aaniyatihim اlkhamra weelashoodana waxay ku cabaan kamrada saasaa la socotay xadiiska marka marka sidaasoo kale ay tahay oo lagu og yahay gaaladaanu inay ama khinziir ama qamro ama najaas kale weelasha ku isticmaaleen faqsiluuha amarkaasu wujuub weeye waana xaaraan in ayadoon la maylin wax lagu haddii weelasha gaalada aan lagu ogayn najaas inay isticmaalaan oo aan lagu arag najaas iyagoo ku isticmaalaa asalka weelashu waa daahir sida dharkooduba daahir u yahay biyahooduna daahir u yahay asalku waa daahir laakiin maadaama gaaladu aysan aad bahaaraha bahaaro ku dadaalo ahayn maadaama aysan gaaladu bahaaro ku dadaalin in la mayra waa sunno haddaan lagu arag majaaso ee waajib maaha in la mayra ayadoon la mayrin aa lagu cuni karaa weelkooda waa goorma haddaan lagu ogeyn inay najaasu isticmaaleen marka faqsiruuhaa saasay u kala qaadeen culammadu haddii lagu og yahay inay nijaas ku isticmaaleen waa waajib waa waajib haddaan lagu ogeyn nijaas inay ku isticmaaleen waa sunnu in la mayro ee waajib maaha saasay u kala qaadeen sideedana weer kale adoo helaya inaad koro wax ku cuntaa waa karaahiyo ibnulxasmina isagu wuxuuba yidhaha waaba xaaraan qaca weer kale adoo helaya xataa haddaad mayrto halkaasu isagu ka baxa hayla laba shardiyaa nabigu ku xalaaleeyo in weer kale la waayo iyo in la mayro ah, labadii shardiyoon la helina ku xalaaloobiha isagoo halkaasna laakiin jamaahiirtu sidaas horan sharaxnay u kala maray sida abu sulaymaan alkhadaabi iyo xaafid ibn xajar iyo qayrkood imaam nawowi saasay u sheegay ugaartiiu nabigu kaalla wuxuu yidhi wamaakii sibta aad ku ugaarsatay biqawsika qaansadaada oo fadakerta aad sheegtay ismallaahi magaca alle calayhi maagaas korkiisa fakul cun wixii aad qaansadaada ku ridoo leeb ku rido oo hub lagu ugaaro markaad ku ridaydana aad tidhaa bismi illaah ilaa waa mididaadi bismi illaahi aad tidhi waa ku dhacay isagoo mayd aad u tagtay xalaal wey cun isagoo nool haddaw tagtana waa birayna laakiin shardi waxaa inaad bismi illaahi tidhi marka rididdaas aad ku ridaya gawricii ku ah maxaa yidha waa birtaadi bisinkiina waa u qaba xalaal wey isagoo mayd aad u tagto shardina waxaa ah nabarkaas aad ku dhufatay maahane inaadan ku arag sabab kal u dhintay ah. sabab kal u dhintay waa inaadan ku arag buur korkeedu sara aad ku dhufato buurtii uu ku kor dhacay inta dildiloomo dhulka ku dhaca haddama jugtii u dhintay mise fallaartaadii waa bakti markaas maxaa sabab kal u dhiman karaa meeshay tiri ah, qaacidadan waxay tahay idajtamaca alxalaalu wاlxaraamu gulliba alxaraam marka waa shardi inaan la arag maalan adiga fallaarad ku dhufatay waa cararay dheerki neefkii isagoo biyo ku dhex dhexoo ku dhintadaad xalaal kuma xale biyaha waa lagu dhintaa keligood ah, biyaha keligood waa lagu dhinta ma asagoo dad ku dhacayada oo ku dhintay marka waxaa shardi marka lagu leeyahay inta ku dhufato falaartaada bismillahi tira xalaal kuu yahay shardi waxaa inaan la arag sabab kaloo loo dhinsado inaan lagu arag marka u tagto waa kuu xalaal marka nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam wamaakii sirta aad ku ugaarsatay bikelbika eygaaga eyga almucallami wax la baray oo fadakerta aad sheegtay ismallaahi magaca alle fakul isagaa eyga oo mucallamkaa bismillaahi haddaad tiraa qabo qabo aad timaada bismillaahi aad tiri waa kuu qabtay isagoo maydaad u tagtay xalaal wey maxaa waa mididaadi eygaan waa mididaadi waxay culammadu isku ilaa bu uqabana mar waxaa dhacda inuu ceejiyo marna waxaa dhacdaba inuu qaniidaba marka maxaa lagu samaynaya shaaficiyada waxa weya qowlka mashhuurka waa in la mayro toddoba goora la mayra meesha uu qaniiday toddoba mara la mayra iyo xadiid saxiixa nabigu yidhi ey meeluu afka geliyo toddoba goor hala mayro mar kamidana ciidha lagu daro marka meeshii yartahay haduu qaniiday waa toddoba goor in la mayro saasay mareen aimadaas xaafid ibn xajar fatxubaariga wuxuu yidhaahdaa culummada gabalaa waxay dhahdeen meeshuu qaniino waa iska cafis waa iska cafis xataa haddii laydhaha waa najaas waa iska cafis sababto aan nabigu ma sheegin culummadaas wuxuu yidhi xaafidku waxaa warkooda sii xoojinaya eyga markuu ugaarka cayrinaya xawliga uu ku ordayo afkiisu waa qalala eygu afka u kala qaadanya mogta mar walba afka iskuma dhegsado xawliga uu ku ordaayo afkiisu qalalayo marka caliyo taabama wixii laga cabsaya waa laga badbaadaba markaa culumadaas halkaasay ka baxsheen laakiin axwad waxaa ah xoogna badan xagga daliilka meeshuu taabtay toddoba mana la mayra oo mar ka mida ciid lagu darayo weliba sidaas si kale laguma cuni karo sababtooa ah nabiga amray in toddoba mar weel meeshu afka geliyo la mayro marka halkaas in la maro wey kaas waa eegii wax la bara isagana shardi waxaa ah inaan lagu arag calaamad kale oo loo dhiman karo eyga ayaad ku dirtay isagoo biyo ku dhacay baad u tagto hasagoo dab ku dhacay baad u tagto asagoo eygii aad dirtay mar ey kale la taageen baad u tagto waa xaaraan makuu kurin duu nool yahay waa qarane adiga moogta eygaad dirtay ee midi ku ah ey kalaa kor taagan waana meyd kaagi kii aad dirtayna xagguu taagan labadii waa kor taagan yihin mid dilay lama yaqaan waa bakti markaas haduusan noolayn haduu nool yahay waa qalale laakiin hadduu naftu ka dhacday waa bakti maxaa labadooda mid dilay ma taqaaniya adigana midaa midi ku ah oo bismillaahi jira ka kale mididaadi maaha marka shardigaas weeye waxaa shardiya eygan aad ku dirtay maahane sabab kaloo loo dhinta inaan lagu arag kaas waa eygii wax la baray nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam walaakiin sinta aad ugaarsatay bikelbika eygaaga eygaga eygaasoo kayrilmucallami aan wax la barin oo fa adragta aad gaarto zakaatahu gawriciis iyadoo nafu ku jirta aad u tagtay fakul laakiin haddii isagoo meyd abu tagto eyguna usan mucalam ahayn waa bakti eygu hadduusan mucalam ahayn neefkiina isagoo meyd abugaarki u tagto waa bakti laakiin hadduu inta kuu qabto isagoo nool ad u tagto waa qalame waa qalame eygana waxaa lamida ah yidhahdeen culummadu dhammaan xayawaanka lagu ogaanto ama ey ha ahaado ama gallayr ha ahaado ama nuuc kaleeto la tababara ha ahaado dhammaan xayawaanka oo lagu ugaartaa waa isku mid taas waxaa kaloo laga qaatay eyga asal ahaan lama ogola in la haysto oo nabiga sal اlahu alay sl wuxuu sheegay qofka ey haysta xasanaadkiis inuu baaba'ayo ey qofka guriga u joogo oo kaydsada xasanaadkiisa baaba'a kula yowm marka ey lama kaydaysto asalku waa saas laakiin xadiidkan wuxuu tusaa eyga la diiday in la kaydaysto waa ey aan nacfi lahayne midkaas lagu ugaarsanayo oo nacfiga leh isaga waa la haysan kara Ah, kaasoo la haysan kara sidaasuu yihi xaafid ibn xajar xadiiskaana daliil waa eyga wax la banay waa la haysan karaa oo nacfiga laho shaqada kuu hayo ama xoolaha ilaalinaya ama beerta waardiyeynaya ee ey aan wa wa shaqaa kuu hayna meesha iska jooga kaas najaastiisa lama ogola inaad haysato rawa bukhaariy can asma radi allahu canha qaalad waxay tihi dabaxnaa waan gowracnay calaa caadi rasuulilahi waktigii rasuulka sala allahu calayh wasalam farasan faras waktigii rasuulka haddii saxaabi yidha aan saas yeelnay waa xadiis marfuuca maxaa waxay tusaydaa nabigu inuu ogaaday oo nabigu ogolaaday arrintaas saasay tuseen waxay tihi waktigii rasuulkaan faras talna dabaxnaa waa gowracnay calaa caadi rasuulillaah rasuulka ilaahay waktigiisii sala allahu calayh wasalam farasan faras farasaan qalnay wlxaal ayaan gowracnay naxnu anagu bilmadiinati madiine oo magaaladii rasuulka aan joogno safar iyo daruuro maahayn safar iyo daruuro maahayn faakelnaa waana cunna xadiiskaasuna waa daliil cad oo tusaya inuu alaal yahay xalaal inuu yahay faraska fardaha in la qasho waa alaal fardaha in la qasho waa xalaal kooda lab iyo kooda dhadigna waa isku mid maahan arrin daruuraahe waa arrin xalaal waa arrin xalaal rawa الbukhaariي can ibni cumara radia allahu canهuma anahu cabdillaahi bni cumar samica nabiya nabigu maqlay salى اllahu calayه wasalam yanha xaal uu reebayo an tusbara in la xabiso bahiimatu neef xoolaa ow kayruha ama wax kale lilqatli dil nabigu wuxuu reebay salى اlahu calayه wasalam xayawaanka ama neef xoola ama xayawaan kale ta meel lagu xidho in lagu shabaaxo oo hub lala dhaco ilaa uu ka dhinto taas waa tacdiid waa cadaabid iyo ciqaab la ciqaabayo xayawaankii mana banaana nabigu salى الlahu عalيه wasalam faidaa qataltum faaxsinu اqitla markaad wax dilaydaan qaabka aad wax u dilaydaan wanaajiya u yihi marka lama ogolo waa xaaraan in la cadaabo xayawaanka wax alla wix la dilayo waa in si loogu raaxaynayo loo dilo marka inta meel lagu xidho lagu shiish barto ma la ogolo ama lagu shabaaxo ilaa uu ka dhinto ma banaan rawa الbukhaarي can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canهuma qaal naha nebiyu nabigaa reebay salى اllahu calayh wasalama yowma khaybar maalintii khaybar can luxuumi اlxumuri dameeraha hilibkooda dameeraha hilibkooda riwaayadaha gobol marka waxaa ku soo arooray alxumur alahliya dameeraha oo dadku ay dhaqdaan oo dadku ay la nool kuwaas wey kuwa nabigu reebay marka kuwaas waa xaaraan ma banaana in la cuno warakasa nabigu waa rugseeyey fii luxuumi اlkhayli fardaha hilibkooda waa nas cad nabigu inuu rugseeyey waa xalaal marka fardaha dameeruhuna waa xaaraan dameerahana xaaraantana sida riwaayadaha gabal ku soo arooray waa kuwa dadku la nool oo dadku rartaan ee kuwa duurjoogta oo waxa weeyaan ximaarulwaxshiga la yidhaahdo kaas ma ahan kaas waa ugaar waa xalaal wey kaas waa xalaal rawa الbukhaariي can abi haclaba alkhushaniyi radi allahu canhu qaal naha nebiyu nabigaa reebay salى اllahu calayه wasalam can akli kulli dii naabi micid mid u saaxiib ah cunidiisa micid mid u saaxiiba dhammaantiis cunid la cuna nabigu waa reebay salى اlahu alيه wasalam midkaas micidda u saaxiibkao mina sibaaci dugaaga ka mid ama duurjoogta bahalladaa xadiiskaana nabigu wuxuu reebay salى اlahu calayه wasalam bahal kasta oo duurjoog ah oo mici leh oo micidaas ku weerara dadka shaafici raximahullah wuxuu yidhi micida waxaa loola jeedaa inuu dadka ku weeraro dadka maaha dunyada xataa waa inuu dadka banu-aadamka waa inuu ku weeraro sida libaaxa oo kale sida shabeelka oo kale ama waa inuu leeyahay ciddi sida gorgorka oo kale sida gallaydka oo kale kuwaas wey oo saxiix muslimka waxaa ku soo arortay wa can kulli dii mikhlabin min adayr iyo mid kastoo ciddi u saaxiiba oo ciddidaas ku qaraabta oo shimbir labadaba nabigu waa xarimay wixii micile wixii micile oo micidas wax ku weerara oo ku qaraarta iyo wixii ciddi leh oo ciddida ku qaraarta labada waa reer xaafid ibn xajar fatxulbaariga raximah اllah wuxuu yidhi culummadu way isku khilaafeen xaaramaynta waxa micida leh waxaa l waxaa loola jeeda ka micidiisa ku xoogaysto wax ku weerara oo ku ugaarsada sida badan sida libaaxa galayrka libaaxa shabeelka galayrka gorgorka iyo wixii lamidkaa laakiin wixii aan wax ku weerarayn ka dabuci sida dhurwaaga ama waraabaha wasaclabi dawacada falaa xaran maaha saasuu yihi xaafidka bukhaariga sharxiisa dawacada iyo dhurwaaga labadaas a iyagu xaaraan maaha maxaa dad ma weeraro dadka ma weeraro maba haddoo qof iska doqono hadda jireen ama hadduu helo waa gooni laakiin dhurwaagu dad ma weeraro dhurwaa dad ma cuno wax oo caadiya maaha xooluhu cunaan dawacana warkeed badaaba saas darteeda shaafici lays ibnu sacad iyo kayrkood waxay ku tageen waa xalaal dhulwaaga iyo dawacadu labaduba labada waa xalaal wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar dhulwaaga horta xalaalnimadiisa waxaa ku soo arooray uu yidhi axaadiiu laa ba'sa bihaa axaadiis oo sanadkoodu uusan dhib lahayn oo macnaha sugan ayaa dhurwaag ku soo arooray xadiis saabit ah nabiga la weydiiyey markaasuu nebigu yidhi waa ugaan waa ugaan dhurwaagu nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam isaga mar male shaaficina umka umku aad ugu sharxa umka qofka akriya sida qoraxdiya masalada ugu caddaanayda wuxuu yidhi shaafici umka dabcada daarulwafaa juska saddexaad لح بqل aفaرتaن iyo لح bog ah kitaabka umka ah ee شhaaفiعي juزka صaddexaad daarالوفاء لح بqل aفaرتaن iyo aفaر صفحada bal فiir wuxuu leeyahay ولحuم الdباaعي تubaaع عindnaa بمka بayn الصفا والمarوة hilbaha oo dhurwaaga ama waraabaha agteenna lagu gadaa mako صaفa iyo marwe dhex dartinkeeda lagu gado halkaasa lagu gedi jiray safa iyo marwe dhex bartankooda lagu gedi jiray wuxuu yidhi laa axfadu can axadin min asxaabinaa khilaafan fii ixlaaliha hal qof oo culummadu saaxiibadeena ka mid ah ma xasuuto ma xifdisani oo xalaalnimadeeda khilaaf ka keenay oo yidhi waraabuu xalaal ma hal qof xato hal shay marka fiiriya qofka waxaa ku feecan wuxuusan oqoon u lahayn inuu ka aamuso waxa aad oqoon u yeelaydana si fiican inaad iskaga baarto qaara waxay yidhahdeen babuca oo xalaasha ah oo shaafici ka hadlaayo dabuc sidiisaba dhulwaa ma aha magacan dabuc dhulwaa ama waraamid maba ahanba waa weer calaan baa layidhi saasay yihahdeen weer calaan wey dee qofkii yaqaana waa fahma waan calaa wax ma cunaa waxba ma cuno soo maaha shaafici bahalkuu ka hadlaya dhegaysta waa sheegaya wuxuu yidhi dabca daliilun calaa maa qulnaa min an kaana dii naabin min asibaaci maa caddaa cala annaasi mukaabaratan warka aan ka sheegnay dabca wuxuu tusayaa markaan dii naadin sharaxaynay wixii aan ka nidhi oo ahaa shay kastoo micileh oo dugaan ah waxaa loola jeedaa wixii dadka isla weyni ku weerara dadka iskala weyni iskala weyn yahay wixii ku weerara oo bahal ah kaasaa loola jeedaa markaasuu wuxuu yidhi fiiri bal weercaraan inuu yahay in kale fiiri wuxuu yidhi wahiya sabcun dabcu waa bahal laakinahaa laa tacduu cala الnaas laakiin dadka ma weeraro mukaabarata isla weyno wahiya adaru calىa mawaashiihim min jamiici simac laakiin xoolaha dadka waa uga dhibaato badan yahay dhammaan inta bahala saas inta bahala waa uga dhibaato badan yahay agga xoolaha marka maweel calaana baalkaas uu shaafici tilmaamo maweel calaana mota qofku wax uusan oqon yukaa la saxma mid kaleeto ku dar bahallada kutubo gaaraha laga alif kutubta gabal waa soo sawiraan kitaabkay ka hadlayaan kutubta macaajimta dhulwaad iyo weel calaan isma sawiraan xagga muuqaal isma eh balqaarka dambe u eg oo xagga surkiisa aad u waaweyn yahay huwaagu markay soo sawiraan dabi soo ma jeedi midda dhamma xayawaanaadka haddeer sidii horeeto duurjooguma aha waxaa jira adduunka waxa weeyaan beero waaweyn oo ladaha xadiiqatulxayawaanaat beeraha xayawaanka lagu dhaqo markaad xajka tagtaan oo kale ama waddamada kale gala bahal walbaana meeshuu ku jiro oo uu ku xaraysay magaciisa ku qoran iiriya hadalkaas jid iyo haddaad markaad xajka haddii ilahay idin geeyo jid markaad tagtaan waa arki kartaan xaqiiqo weynu ku jira xadiiqatulxayawaanaad iska tag waxaa tiraa dabcii tus meel kasta halkaan maroodiya ku xaraysan halkaan dhogwaagiya ku xaraysan daabic ayadoo ku qoranta bal soo fiiri qof dambe iskhilaafi ma laakiin nasiib daro qofaan meel tegayn qofaan waxbaarayn qofaan mucjin firayn qofaan culummadu qaarkii u tilmaamayn tirin wuxuu leeya daba oo iska weer calaan dhulwaan waxaa la yidhaha dibi inaa lilaah war dibi lama yidha dibi waa uubato maba isku ekaba dibigu uubato wey uubatadu eygay u egta waa eydibadeed marka isku magac maaha isku muuqaal maaha marka haddii awal duurka baadan joogeen hadda meeshaana ku xadifay waa la soo arki karaa xaa khilaaf iyo shar loo raadinayo ila wx waa diin diinkuna caqli maaha subxaan allah diinku caqli maaha waxa la rabaa waxa in layska xaqiijiyo soo ma jeedin marka dhulwaawarkiis waa kaas dawacaas waa dawacada shaafici waa sheegnay waa xalaalu leeyahy laakiin saddexda imaamu kale waa diiday abu xaniifa iyo maalik waxay yidhahdeen w waa nacayna karaahiyay ka cabireen imaam m imaam axmedna waa xaaraanu yidhi waa waa jismiye saddexda imaamoo kale waa diideen wuxuu leeyahay asheekh kamaaludiin adamiiri xayaat اlxayawaan kitaabka weyn oo uu uga hadlo xayawaanka wuxuu leeyahay nasa imaamuna shaafiعي calىa xili admihi dawaca xumideed inay xalaaltu asagu caddeeyo markaasuu yidhi waqaala بnu صalaax laysa fii xilihi xadiiثu can rasuuli lahi salى اla alay dawaco xalaalnimadeed hal xadiis nabiga kama sugna wa fii taxriimihi xadiidkaani in la xaaraamtinimeeyo dawacana laba xadiiaa ku soo aroortay fii isnaadihimaa dacfun laakiin sanadka dacfiya uga jira shaafici muxuu cuskaday shaafici qaaciduu leey qaacidadaasuna cuskaday ee xadiis ma arag wuxuu yidhi wactamada shaaficiyu fii daalika calىa caadati اlcarabi fii aklihi carabta dawcada cunta qur-aanka markii rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala uxila lakum ayibaat uxila lakum aayibaat shaafici wuxuu yidhaahdaa dayibaat waxaa la dhaha wixii carabtu ayagoon gaajoonayn ay cunaan oo aysan u arag shay khabiis kaasaa la yidhahda u yidhahda carabtu haddii la gaajoon yahay mogtahay gaajo waa baab gaara laakiin ayadoo caadi la yahay wixii bahala oo ugaar ah oo carabtu ay cunaan wuxuu yidhi dayib aa la yidhaahdaa sidaas marka qaacidadaasu maray wuxuu laakiin ka soo raray imaamkii weynaa abu saciid cuثmaan bnu saciid addaarami oo ardagii shaafici u arday asna ahaa oo uu yidhi imaam ayuu ku ahaa fi lxadiiثi wa fi lfiqi inay dawacadu xaaraan tahay marka dawacada inay xaaraan tahay xoog badan marka la fiiriyo oo iyadoo khilaafkaasna waa ku jira marka qaacidadaas qofku waa inuu fiiriyo mici wixii le oo wax weerara waa xaaraana laleeyahay asalku khaasatan wixii dadka weerar u leeyahay shaafici ciddi shimbirtale ee ku qaraabato wax ku laydana waa sidaasoo kale waxaa kale xayawaanka kale asalku waa xalaal rawa الbخaarي can cabdالlahi bni cabaasin radي الlahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam mara wuxuu soo maray bishaatin ri maytatin oo baktiday ri baktidayoo la gowricina nabigu soo maray faqaala nabigu wuxuu yidhi hal lastamtactum maxaad ugu raaxayso weydeen biihaabiha maqaarkeeda ihaab waxaa la yidhaha marar wuxuu soo maray bishaati maytatin faqaala nabigu wuxuu yidhi hal lastamtactum biihaabiha maxaad ugu raaxayso weydeen maqaarkeeda oo neefku hadduu asag u baktiyey maa maqaarka kala baxdaan qaalu waxay yidhahdeen inahaa neefkaan maytatun waa bakti ee rasuulka ilaahiy waa bakti neef faqaala wuxuu idhi inamaa xaruma akluha waxaa la xaaraamtimeeyo waxaa xaaraan ah in la cuno uy laakiin maqaarka inta lagala baxo oo la megdeeyo maqaarkaas waa layska isticmaali karaa ta maqaarka lagala baxo baktiga oo la megdeeyo a layska gogla waa la isticmaali karaa waa la isticmaali karaa marka neefka baktiyey maqaarkiisa inta lagala baxo oo maqaarkaas la megdeeyo oo magdaynta waaa loola jeeda waaa la marinaa wax ka gooya carabka iyo hilibka ka dhameeya ah. carabka iyo hilibka wax ka dhameeya la marina khalaas waa la iska isticmaalaa kadib taasna waxay daliil u tahay aayadda qur'aan xadiidka nabigu inuu khasisi karo maxaa yadha qur'aanka ilaah wuxuu yidhi xurimat calaykum اlmaytatu baktida waa laydinka xaaraamtimeeyey dhammaan ajzaada iyo qaybaha baktida waxay keena inay xaaraam tahay laakiin sunadii nabiga waxay tustay maqaarku inuu ka duwan yahay imaam shaafici wuxuu ka soo reebay waxa dhintay ama hilibkooda ha la cuno ama yaan la cunin maqaarkooda haddii la madeeyo waa daahir laakiin wuxuu ka soo reebay eyga iyo khinziirka iyo labadaas waxay iska dhaleen kuwaas maqaarkan kala baxa lagaa yeelmaaho ayaga moogtahay ba dhimashada ay dhinteen najaas kuma noqon cayntooda najaas ee shayga la dhahayey ha la magdeeyo kadib ha la isticmaalo wuxuu ahaa shay dhimashada uu dhintay najaas ku noqday laakiin eygu asalu najaasa iyo dofaarka iyo wixii labadoodu iska daleen saasuu yihi shaafici raximah اllah rawa bukhaariy can maymunata radia allahu canhumaa ana saratan jiir ama doolli waqacad waxay ku dhacday fii samni subag famaatad waa ku dhimatay subagay ku waana ku dhimatay fasu'ila nebiyu nabiga la weydiiyey salى اlahu alيه wasalam canhaa faradii faqaala nabigu wuxuu yidhi alquuha ayada tuura wamaa xawlahaa wixii hareeraheeda ahna tuura wakuluuhu cuna subaga marka subaga markaa goormaa baktiga iyo hareerihiisa la tuuri karaa waa markuu angegan yahay oo subag fadhiyo yahay sida xayrtoo kale xayr fadhida haddii neef uu ku baktiyo bahan oo jiir ama dooni ku baktiyo asagiyaa la qabaa waa la tuuraa midiyaa la qaadana intuu dhowd ama qaado aa lala tuura intii kale ma gaari nijaasada laakiin fiiri subag dareera ah see hareerihiisa u tuuri waxaa la yidhi waaa hareeraha waxaa la tuuri karaa waxay tahay shay markaad qaado meeshii aan soo buuxay saasaa la idhaha maaic saasaa la iyo iyo midka midka la tuuri karo waa shay markaad maydkii iyo wixii hareeriisaa qaado meesha ay daloosho oo aan meeshii soo buuxay hadduu soo buuxay waa maaic wey rajo male marka marka taas waxay tusaydaa jiirka iyo dhammaan baktigu wa waa najaas bakti oo dhan waa najaas marka banu aadanka iyo laga reebo kalluunka oo kaleeto iyo marka laga reebo kalluunka iyo iyo iyo ayax banu aadanka waa daahir maydkooda kalluunkana waa daahir ayaxana waa daahir inta kale wixii dhintaa waa najaas waa najaas haddii marka wax dareeraha ay ku dhacaan oo aan biyo ahayn oo u dhammaatay waa la daadina haddii laakiin xayr fadhida ay ku dhacaan oo markii dhexda inta ay saaran tahay la qaado meeshu aysan soo buuxsamayn inta inta hareeraha iyo isaga la tuuro aa inta kale la isticmaala biyo hadday ku dhacaanna waxaa la yidhaahdaa biyuhu qulatayn ma gaadheen mise ma gaadhin hadday qulatayn gaadheen haddaysan isbedelin oon dhadhankoodu isbedelin oon urkoodu isbedelin oon midabkoodu isbedelin baktiga layska tuura biyo waa daahir hadday isbedelinna waa nijaasa u dhammaata hadday qulataynka yar yihiinna marba hadday nijaasa taabata u dhamaato waa u dhammaata an maymuna radi allaahu canhaa ana faara tanjiir ama doolli waqacad waxay ku dhacday fii samni subaq waa xayr fadhidha weeye famaatad way ku dhimatay fasu'ila nebiyu nabigaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam canhaa can ilfaara doolligaas ama jiirkaas ku dhintay subaka dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi alquuhaa faarada tuura iyo wamaa xawlaa waxaa hareeraheeda ah wa kuluhu iska cuna subagiina rawa bukhaariy can ilbara qaala wuxuu hi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina awala maa shayga ugu horeeyo nabdow aan bilaabayno bihi shayga fii yowmina maalinkayaga haadaa oo kan ah an nusalliya waa inaan ku tukanno an nusalliya waa inaan salaada ciidda tukanno uma narjica kadib aan laabanno oo fananxara aan udxiyadii qalno maalinku wuxuu ahaa maalin oo ciidul adxaa ah marka xadiidkan wuxuu sheegayaa maalinkaa salaada iyo xoolaha udxiyada siday u kala horeeyaan ayuu sheegaya nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam ina awala maa shayga ugu horeeyo nabdow aan bilaabayno bi shayga fii yowmina maalinkeennan waa maalin ciidulada waa maalin ciidul-adxa weeye maalinkeennan waxa ugu horreeyaan bilaabayna haadaa oo kan ah an nusaliya waa inaan tukano salaadii ciidda khudbadiina la akriyo oo hadda kadib uma narjica aa kutusayda salaada inta la tukado khudbadii la akriyo uma narjica aan laabano oo fananxara markaas kadib aan gowracno umada tusayda tartiib iyo taraaqi ila inta la tukado khudbo la akriyo xaafadii la aada fananxarana faaduna tartiib iyo tacqiibay tusaydaa marka la soo laabto gowrac waa ka dambeeya laakiin wakti dheer uma dhaxeeyo sidaasaan yeelaynaa wuu yidhi marka waa sidaa sida wax loo kala hormariya man facalahu qofkii sameeya ey maa dukira man facala qofkii sameeya hu ey maa dukira wixii lasoo sheegay oo waa maxay salaada ciidanta tukado khudbada la dhagaysto kadib neefka qofkii qala faqad asaaba wuu asibay qofkaasu sunatana dariiqadayadii sunnada loolama jeedo tii oo faradka muqaabilka u aheed ee waxaa loola jeedaa dariiqadii nabiga xaafidku wuxuu wlmuraadu bisunati hunaa adariiqa la sunna bilistilaaxi alatii tuqaabilu lwujuub dariiqii nabigu asiibay qofkaas qofkii ciidda inta soo tukada kadib udxiyada qala waman dabaxa qofkii gowraca qablu ay qabla maa dukira wixii lasoo sheegay ka hor oo min asalaati wاlkhudba inta salaada la tukado khudbada la akriyaa la rabay ayagoo salaadii ciidda la tukanu neefkii udxiyada ahaa qala qofkii udxiyada qala intaan salaada la tukan waman dadaxa qofkii gowraca neefka qabuu ay qabla maa dukira wixii la soo sheegay ka hor fa inamaa wax kale huwa neefkaasu laxmun waa hilib hilibkoo qadamahu ugu hormariyey liahlihi eelkiisa laysa min anusuki cibaadada uga mid ma ahan fii shayin waxba meelna kama soo galo cibaadada marka salaada ciidda intaan la tukan haddaad qasho ma aha neefkaas udxiya laakiin ilaahay waa naxariis baday neefku bakti maahna waa xalaal neefkii waa la cuni karaa oo waa xalaal maadaama bismi llaahi aad ku qashay laakiin waktigii loogu talagalay me haddaadan qalin udxiyo ma aha neefkaas waa lagaa rabaa neef kale udxiya maalinkaas nusuga cibaadadoo dhanna waa la yidhaha gawracan gaarkaana waa la yidhaha udxiyada iyo hadyiga iyo waxaa la yidhaha nusuq aa la yidhaahdaa nusuq cibaadadana si guud waa loo yidhahdaa xajka iyo cumradana si gaara waa loo yidhahdaa nusuq marka nusuq ma ahan macnaha cibaado ma ahan wey gawricii sharciga ahaana oo oo kaa gudayay udxiyadana ma ahan haddii salaadii intaan la tukan aada gawracdo wey rawa الbخaarي can caaishaةa radي الlahu canhaa ana nebiya nabiga salى الlahu عalayه wasalama dakala waa u soo galay calayhaa caaisho walxaal xaadad qad xaadad ay ku xayshay bisarifa meesha magaceeda la idhaha sarifa waa makaan u dhexeeya maka iyo madiine oo tanciim u dhowo magaalada maka aad ugu dhoweeye magaalada maka meel aad ugu dhoweeye waa meesha nebigu ku nikaaxsaday salى الlahu عalيه waslm maymuna bint اxaariث kadibna maymuuna ay ku dhimatay weliba wakti dambe ay ku dhimatay meeshaas way sariadu markaa sarifo iyadoo la joogo lagu soo socdo maka waa lagu soo dhow yahay halkaas iyadoo joogtaa nabigu usoo galay caaisho qabla an tadkura intaysan gelin maka magaalada maka xaj iyo cumru a loo socdaa cumra u xihan markaas caaisho cumradiyaa u xirreed waxay rabtay inay inta cumraysato kadib haddana xajka xidhato walxaal ayuu nabigu usoo galay hiya caaisho tabkii ay booyeydo iyadoo booyeydu usoo galay faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kuu sugnaaday anafistii ma xayshay dhiiggii caadada miyaa kaa yimid nifaaska waxa weeyaan umushana waa la yidhaahdaa xaydkana waa la yidhaha hadda xayd aa loola jeedaa waa khuruuju dam aa layska yidhaahda nifaaska waa dhiig soo baxa marka hadda xaydkaa loola jeedaa ma dhiiggii caadada kuu dhacay maxaad la booyeysaa qaala waxay tihi macnaha waxay la boodaydaa cibaadadii u suurtogeli maya cumrada aheyd inay gudato iyadoo bisha bisha oo dulqacda ay afar tahay uu nabigu soo galay marka marka haddii maalinkaas dhiiggii uu yimid waxaa la aadayaa xajki maalinka sideedaad afar maalina la joogaa gabadhi oo daahir noqona marka dhibaxaya cumradii u suurtogeli may marka waxay la boodaya marka cibaadadeedii inaysan u suurtogelin ilaa afar maalin dhigiinuusan ku goyn u badan sidaasay la booyeysa marka nabigu waa sabarsiiye qaalad waxay tihi nacam qaala nabigu wuxu ina haadaa dhiigan amrun waa arin katabahu lahu alla ku qadaray calaa banaati aadama gabdhaha nebi aadam ka soo farcamay ee duriyadiisa ka mid ah ilaahay baa ku qadaray waa qadar alle waa qadar alle marka ku sabar faqdii gudo maa yaqdi xaaju xaajigu wuxuu guto gudo acmaasha xaajigu sameeya la samee intuu sameeyo xirashadii xiro carafa la istaag musdelifo soo seexo dhagaxii tuuro inta xaajigu sameeyo tintii jaro inta xaaji sameeyo samee hayra laakini allaa taduufiha dawaafin bilbeyti kacbada laakiin kacbada ha isku dawaafo ma geli karti marka markii la tegey mako meelay degta iyadu ma aadi karto masaajidka ma geli karto dadkii labay u qaybsameen dadkii hadyiga waday sida nabiga oo kale sala allahu calayh wasalam dawaafulquduumkiyaa la sameeyey qofkii rabaana sacyuu ku daray laakiin ma xalaal noqon dadkii aan hadyiga wadan dhammaan markii maka la galay ta dawaafeen oo sacyi sameeyeen oo tinta gaabsadeen xalaal noqdeen nabiguna saasuu amray sala allahu calay wasalam maalinkii sideedaad marka la gaaray maalinkii sideedaad markii la gaaray oo mino loo baxayo oo xajkii la xiranayo dadkii xataa cumrada inta sameeye xalaaloobay ay cumrada xiranayaan gabadhiina aysan weli daahir noqon markaasay xaj xirata cumradeedii xajay ku dartay marka marka inta xaajku sameeye la samaynay xajka marka la xihana waa la qubaysa waa la qubaysanay waa xirane carafay istaagi musdelifay habeenkii tobnaad usoo hoyane minay imaanay maalinkii tobnaad dhagaxiiyay tuurane tintay gaabsane khalaas intii waa la samayne laakiin dawaaf ma samayn karto ilaa ay daahir noqoto nabigu wuxuu ku yidhi salى الlahu عalيه wasalam faqdii gudo maa yaqdi xaaju xaaji wuxuu guto غayra anlaa taduufiiha dawaafin bilbeyti kacbada wadaadada gobolaa u deliishadeen xadiiskan gabadha caadada qabtaa qur-aanka ha akrido maxaa yeelay nabigaa yidhi faqdii maa yaqdi xaaju wax la yaab le xaajiga ma waxaa ku jira acmaashiisa qur-aan akrin balge waajibka xaajiga acmaashiisa xajka waa arkaan waajibaad iyo manduubaad halkay uga jirta hal meel ugama jirto wa la yaab le wa la yaab le subxaana xaajiga acmaasha uu samaynaa waa inuu xirto waa inuu carafo aado waa inuu musdelifo yimaado waa inuu dhagaxa tuurto waa intaas intaasay la samaynay ka quraan xaaje akriya halkee quraanka ku akri layihi xaaji xaajigu qur-aanka meel heblaan ku akri meel yidhi ya arkay bal ka keena acmaasha xaji say uga jirta xadiidka waxaad u dariishada inuu ka hadlo marka aayaddaa loo fiiriyo falamaa kunaa markaan ku sugnaanay biminan mino markaan ku sugnaanay utiitu waxaa la ila yimid bilaxmi baqara bilaxmi baqarin lo hilibkeed lo hilibkeedaa la ii keeni jira mina markaanim maalinka tobnaadaa mina la yimaada markaa mina markaanimidaa lo hilibkeed aa la ii keena jira faqultu waxaan tii ma haadaa hilibkaanu muxuu yahay qaaluu waxay yidhahdeen daxaa rasuulullah rasuulka ilaahi baa udxiyaystay sala allahu calayh wasalam can aswaaji xaasaskiisuu ka udxiyeeyey bilbaqari lo xaasaskiisa nabiga ayuu la uga udxiyey u fiirsada nabigu waana musaafir waana xaaji maxay tanu kutusaydaa imaamu bukhaari fiqhu bukhaari fii taraajumiyaa la yidhahda bukhaari fiqigiisa taraajumtuu ku yaallaa baab u qabtay xadiidkan wuxuu yidhi baabu udxiyati lilmusaafiri wanisaa wuxuu xadiidkaanu baab u yahay oo uu ka hadlaa qofka hadduu safro udxiyadii waa layska raba waa safray maaha ama safar ama safar udxiye waa la raba wuxuu kaloo tusaa dumarka in laga udxiyeeyo saasuu tusaa marka qofka xaajiga ee xajka aaday oo isagu hadyigii qalaya nabigu hadyi waa qalay hadyiga qofka qalaya udxiyadiina waa qali karaa udxiyadiina sidiiyay sharci u tahay taas marka shaafici sidaas darteedu wuxuu yidhi addaxiyatu sunat calى jamiic الnaas wa calى alxaaji bimina saasuu yidhi shaafici ibnu badal sharxa bukhaariga wuxuu yidhi wuxuu yidhi shaafici udxiyadu waa sunno dadkoo dhan rag iyo dumar xaajiga mina joogana udxiyo waa sunno inuu sameeya udxiyo waa sunno saas darteeda markaad xajka aado waxa weeyaan udxiyadii ama xagga ku gal ama waxaad samaydo eelkii iyo dadka ka tagtay u wakiilo oo guryaha lagu qalo laakiin macnaheedu maaha haddaan xaj aaday udxiyo laygama rabo xaggan hadyi ku qalaa shaqayskuma le waa laba cibaado kaasna waxaa la yidhahdaa hadyi kana waxaa la yidhahdaa udxiya labaduba waa laba cibaado shaqana iskuma lehe ha isku xidhin rawa الbخaarي can abi bakrata radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslم qaala nabigu wuxuu yidhi allah subxanaه wa taعala alam slى اlه وsلم وbaarak عalى nabiyina mحamed